khibrada ujeeso a abto waktiga galadiisi waktiga aku galo maanic maxaa waaye hadlin mano hadlin hamashi asoconin ha cunin ha cabin ado inti salaad kujirti baabu shuruud salaati allahu baabun haadakani baabun waay shuruud salaati salaadii shardiyaalkeedii hamsatun shan waaye shuruud salaati salaada shardiyaalkeedii hamsatun shan waaye macnaha waa soo sheegnay wax la arko wixii qabto horaa usoo wartay awqaata salaadama la warama mar shuruudda la waramo waanica laga hadlaa shuruud jamcu shardin waaye jamcu shardin waaye luqada xageeri waxaa lagu yidhaahaa calaama la yidhaaha alaamo alhaahaa waxaa kamida luqaada ashraab saaca saacada calaamaadkeedii saacada oo qiyaamada calaamaadkeedii min calaamataha shardi luqa ahaan mashhuur waaye macno kale usuulina waa qabtaaye insha allahu alasalam dunaa wakaas shuruud salaati salaada shuruuddeeda shardiyaalkeedii hamsatun shan waaye shan shardi شن شرط الأول كأهراي أول الخمسة شنت كأهراي شنت شرط كأهراي وحواي معرفة الوقت وقتها كسديس واي وقتها أولا كسو وقتها أولا قرصو وقتها أولا كسو وقتها أولا قرصو وقتها كسديس واي شنت كأهراي معرفة الوقت وقتها كسديس واي waktiga la kaso ah, awal shardi ah waktiga weligiisi dukul wakti macrifat dukul wakti wakti marifat wakti macna macrifat dukul wakti waktiga weligiisa lakasa waaye shuruud salaadka u horeeyo shanta shuruudka u horeeyo waxaa waaye macrifat lwakti macrifat dukul lwakti waktiga gelitaankiisii hasidiisi waaye yaqiinan asugalo aw amase danan asku galo bilitihaadi yaqiinan aw danan yaqiinan asku galo shamti ah macnaha waxaas arkii soo arki oo kale waay qoraxdoo dhacowhaaso wakaas yaqiinan taas waay qoraxdoo dhacowhaaso waxbo gabal gasheheesa arki marka malar inaad galay yaqiin waaya markaasi wakaas oo amase danan yaqiinan oo amase danan maro بااجtihaadi بااجtihaadi dadaalku kasoo asuga dhigo macnaha waa dadaalay waxa waaye waxaa isku dadaalay yani rugaanti yani daruurtii kaas fiirihaa kaas ii waxa lamid ah yaqiinan xaal oo yahay yani waxaa kuradisaa yaqiinan xaal oo yahay oo kasoo tun oo amasladamandami asku kaso lama waay alwasbiya ama xaal alwasbiya macrifa dukuul wakti yaqiina xaal asku kaso yaqiin ahaan xaal asku kaso o amase danan dani xaa danan xaa danan xaa daanan xaalase asku kaso amase mafcuuma lahaan oo muakad ah yaa yani macida kalaqhaysaa taas alwasbiya bilijtihaadi ijtihaad asku kaso بالاجتهاad اجتهاad yaقيna oo daman بالاجتهاadi اجتهاad waa la soo sheegay ninkii yani yaقيin la-aan dugto yaقيin la-aan yani waxaa la yidhaha macriفaة الوqti waktiga gawdiisi la ogaado cilmi yaقيin la ogaado damiga ku baxay ninkii yaقيin la-aan dugto oo dami la salaadiisa anfici mayso ikibamila ku tugto oo bilaa salaadiisii ansixi salaadaasi wakti walba dhexdiisa ku dhacdo haba waafaqo wakti walba waafaqee bamila itihaad ma itihaadin waa sidii wakti waa galiba hata badanaan waktiyaalka waa ludhiilahaa isagoo waaqit salaad loo jeedo la oo la ogyahay muaqituunta yani ijmaac lficli a ku dhacaye ijmaac lficli iبن xجر waxay kani fatxujawaadkiisa asushaag maa lficli waxaa laqabahaa muakartunta dadka tawqiidka suubiyey waxa yani ay suubiyaan alaqabahaa qaacidat lbaab cishaa ad ku keeni salaat cishaa ay keeni doonaan markii la gaaro macrifatu wati wtiga macrifatu dukuul wati waktiga galitaankiisii fasidiisi waayo haddaan la ogaanin waktiganaas galay oo wain loo ogaanin salaadii ansaxi mayso dami oo bilaa ijtihaad isku dugto waa kaas daman oo yaqiinan waa kaas aman jahila wakta waktigan kika jaahil ahaada aan ka sinin ijtihaada waa dadaalaa biwardin wardi asku dadaalaa iyo naxwihim cilmig ahay hore usoo sheegna hore aan usoo marnay wadi alu dadaala manaa hal juzad in akriyo haddii manaa awadi salaatd an tugto oo juz an akriyo bacdigeedii aakhir inka tugto wakti waa geli jiri haddii yani lasa la gaaro oraan digri an la imaado waxyaalahaas ama diiqa asiiyo waxyaalaha cawadi waay waxyaalahaas waa lasoo mari intaas kulli waa lasoo ogaadi waa lasoo ogaadi baabkii hore aan kasoo marnay والاستقبال وثانيها ثانيها ثاني الخمسة شنت شروط هذه لمات وحواء الاستقبال الاستقبال استقبال هو استقبال القبلة شروط او يعني او او صلاة كيد لمات استقبال القبلة على شرطها قبلة إن قابله على شرطها xaqiiqatan xaqiiq ahaan loo qaabilo fi lqurbi hadii la dhow yahay wadanan damina fi intaas kuli xaqiiqatan fi lqurbi wadanan waxay kusoo hormareen kitaab salaad ay kusoo hormareen waa soo galnay hadii usoonadan waa ku dhiraahaynaa maayl meel dheer ay ahayd waa soo marnay xaqiiqatan fi lqurbi marki kacbada lajiyo xaqiiq ahaan loo qaabilo wadanan fi lbucdi kacbada ka dheer kacbada ahaane dani ahaan danan oo magaciisi yaqin ku dhihi waaye abu salaaday kusoo hormartay macnahe kulli waa soo fikafidkaynay waxba ma soo dhaafin xasuusaa laga rabaa maxaa yeele hore waxaa usoo hormarini baabteeda usoo hormarini abu salaadi ka hormartay haalituhaa haalitu kamsa shantii shuruud keedi saddexaad waxa waaye hmm waxa waaye satru lcawrati cawradii asturideedi waaye cawrada la asturo can lcuyuuni indhaa laga asturo walow kaana haba ahaadee ninkaas koo dukahaayo khaaliyaan meel cidla ku dukahayo haba ahaado fii dulmatin mugdi fiidka ku dukahayo haba ahaado cinda alqudrati markaas waago waxaa shardi ah yani inaas indhaha dadka indhahoodii inay cawradiisi as asturto shardi waaye walow cidla a ku dubto walow mugta a ku dubto walow qomar oo magaciisi yar abagalo oo laga arkaayo hiraa kala kujirtaana laga arkaayo waxa uu daliila ah ilaahay qoolkiisii macaasiga ilaahay subxaanahu watacaala huduu ziinatakum ziinadiini qaata cinda kuli masjidin cinda kuli salaatin salaad la arko agteedii ziinadiini qaata mana arkiin ufiican gunteeda labista libaasa alwada libaaskii qaata cinda kuli masjidin cinda kuli masjid ibn cabaas waxaa sidi ziinada waxaad ku fisiri asiyaabu dharka barador guntaal ad ku fisiri marad ku fisiri fi salaati salaadii yani cinda kuli masjidin macnaha fi salaati ale salaada lagu fiiriy maaa majaaz mursal waaye waxaa la ilaaqi yani maxalkaa la ilaaqi waxaa loo jeeda xaaliga ka ku degaayo waxa waaye masjidkaa la sheegay ee salaada loo dukaa la wadaa nabadini qaata huruuzinadku macnaa nabad arkii qaata cinda kuli masjidin cinda kuli salaat salaad laarka agteedii darkii qaata ibn cabaas waxaas yidhi ziinadaa waxaa laga jeedaa siyaadkaa la wadaa dharka oo dukaaya la wadaa iyo haddana subana sala allahu alayhi wasalama waxaas yidhi laa yaqbal laa yaqbal allahu ilaahay ma aqbalo salaata xaa naarta baaligaga ah salaadeedii ma ansaxayso ilaa biximaarin hadoog maahine ida hadoogsan maahane ido hadoogsan maahane hadoogeeda yani oo asturaan maahane kamaar waaa layihaha ama waa lagu daboosho hadii kuliyaa la wadaa iyadoo aftaran maahane maxaa yeelay yani hadda olajeeda baxaaid waaa waa loo jeeda oo baaluqdi oo sinul ku baaluqday sinul ku baaluqday xeelay aragti ama sagaal jiro ay tahay maxaa yeelay xaailada naarta dhiiga qabto xeedkeeda zamankiisii alaasa ansaxaayo ilaa ilo dagaala maahin macnaha jir alihi xikmada maxay tahay xikmada oo laisku asturaayo salaada dhexdeedii oo organ la asturo waajib laga dhigi maxay tahay waxawaa lihi ninka oo nin weyn arkiis tagaayo oo hor joogsahaayo yani markiis ninkaas weyn horkiis joogsahaayo yani waa sheegaa aas yani kushoogaa awradiis asturaa aadiisa qaadahaa intaas ahay waa isla qabaysahaa waa isnadiifihaa marka inka oo salaada dukhayna waxaas rabaa yani bayna yaday malik lmulug ilaahay malik muluga ahaa yani hortiisii inaas yani istamasulaasa marka ilahay markii hortiis la joogsahaayo isqorxiyo isasturo markaasa ku oglaa niyen binimki ati soo siisid aba cooba suintahay wadoon siisidi wa asdawooleysahaye akaarkiin fiicna waqaanihi arfiicad hor fiican aqaanihi marka inta waaye waxaa waajiba marka coolgii asturdeed waa waajibta fiir salaatina waa waajibeysaa qafka fiir salaadisiyaka coolga astura waa waajibeysaa lo fi lkhaywa ilaa magaciisii markii ilaa ilaa xaaja dalaadeed maahan xadiis khabaysahay ahaa xadiis khabaysahay hataa sidna cumar yani saxiibihii malaaikatu malaaikatu raxmaa xadiidka kuliya olo muda markii olo sheega maxaa sahay xadiid yani waxa waaye marka waxa xayaha sariirkiisa waxay gaartay xataa hadis magaciisa qabeeshayo dhar asku qabeesa jiri so dhar wato as qabeesa jiri ma arki jirin coloodiisii oo taas mm-hmm. ah. hadii wax astur as helo qafka salaadii ma ansixaysaa cooda marka cooda ka la asturaayo oo salaad dhexdeed la asturaayo maxaa la yihaahaa cooda maxaa la yihaa markii salaada la dukahaayo waxa la asturaayo meesha la asturaayo maxaa la ihaahaa marka cawradii waxaa qaybsantaa markii baabu salaad aan joogno iyo markii salaadii baabkeed la joogo lama cawra waayo markii baabu salaad joogo cawra waxaa la yihaahaa waxyaabaha oo meesha oo markii salaada la dukihaayo oo asturkeedii waajib ogaaya ah la ihaahaa waanu keeni doonaa markaas hadda imaanaysaa meesha oo maxalka oo magaciisii markii salaada la galo oo asturkeedi waajibka oo yahay daa awla layidhaahaa markii baabunikaaxan joognani waxaa awla layidhaahaa maa yaxrumu nadruhu waxii oo magaciisii aragtadiisii xaraam oo ahaaday oo xaraam oo ahaaday kaasaa loola jeedaa naagta safinaka waxaad iguri xurmadaasuna ah in la doogo jireedii lamadee calaal waxay kasoo heri meeshaas xaaraamaas ahay baaba nikaax marki la joogo naagtaas laga fiiriyo hujiga in labada cala labada gacmood ka ahay waxay kasoo heri in laga fiiriyo xaaraam ahay markii ba nikaax la joogo waxii oo xurmadiis xaaraam ahaa aloo jeedaa awrkaasaa loo jeedaa lama awra waay iksaan qayr waay qayr baaba salaad marki la joogo madinasura waa lugba waay marka dadka waa iskhilaafeen yani dadka waa iskukhilaafeen nin imaana iskukhilaafeen warkaas ninka awradi ninka awradiisi waa iskukhilaafay ninka awradiisi inaanti awradeedi waa kana awrat arajuli ninka awradiisii waxaa la yihaahaa ma maxal waaye maxal waaye amase makaan waaye oo bina suratin warukbatin oo bina suratin warukbatin cawrat rajul maa bayna suratihi warukbatihi cawrat rajuli ninka cawradiisi ma maxal waaye amase maa makaan waaye oo bayna suratihi warukbatihi jibibkiisii xun makaanka udhexeeya la yidhaha meesha oo udhexeeyso jilbihiisii iyo xun urtiisii mea u dhexaysa awra yihaahaa ninka awradiisi meesha waayo wakada alamatu adoontiina waana mid wakaas wakada alamatu naagtii adoonta aheedna waana mid fi lafsaxi qawlka asaxnin badanana qabano wakaas maxaa yeelay asax markii lihiraabi wax khilaaf ku jiro aan ogyahay muqaabilkiisii si kalaas dhahaa wakaas wakada alamatu naagtii adoonta aheedna waa lamid waxaa lamid ah naagtii oo magaciisii <clears throat> saas mustawradada ahayd yani iidana awradeedii adoontii mustawrada ahayd adoontii mudabirada ahayd adoontii mukaatibada ahayd adoontii mubacada ahayd waa kulligood isku mid waay awradeeda adoon waaye mamluuk waaye hadday tahay mudabara farqi male hadday mukaataba tahay astaay mustawrada tahay hadday tahay magaciis mubacada baabkeedana wamaaduntaa insha allah aakar mehiisayna wamaadoonaan baa شراء وalkiina mubacda maaa lihaa mudabara maaa manaa adoon hadii lakeliya mahe mudabaraa jirta mukhatabada mustulida mubacda awradood kuli waxawaaye maa bayna surati warukbati maxalka oo udhexeeysa ninka camal way awreey waxawaaye inta udhexeyso xun dhurteedi maxalka udhexeeyo xun dhurteedi ijilbahedi intaa waay filasax manaa qoono ilxaaqa waxaa haliisi waaye lahaa idi birajuli ninka alhaleeshihaa ninka alhaleeshihaa ninka camal alhaleeshihaa mm-hmm. ilxaaqan birajuli ninka alhaleeshihaa nin camala laga helaa ilxaaqan birajuli mm-hmm. ragga alhaleeshihaa sidaas saxi mana qabano bijaamicin waxa oo kulihaay maxay yihiin ninka ay adoonta awra xagi wax kulmaayo waxawaaye mid walbe madaxiisii laysa bicawratin ninkane madaxiis cawra ma aha adoontiini madaxeeda cawra ma aha kulliba yani iyadana ninkii oo kalaa laga dhigaa maxaa jaanic ah mid walba madaxiisii laysa bicawratin laysa bicawratin cawra ma aha maxaa yeelay hayra ma ahe maal waayo iida adoonta maal waaye oo la gadahaayo maal oo la gadahaayo waaye adoonta waa maal hayra ma laga dhigi karo madaxeedi waa la gadahaa la arkaa la rabaa maaha maal waawrat lxurati imaam nawowi xasan radi allahu tacaala canhu waardaahu waawrat lxurati qeybti maanahay wakada alamatu lasaxi walxurati maasi walwajhi waawrat lxurati naaftii bilista aheed awradaadii maasiba lwaji waji waxay kasoo heri waaye la waxay kasoo heri waaye dhiwalkasayni lamada gacmood waxay kasoo heri waaye lamada gacmood waxay kasoo heri waaye awrat lxurati naagtii adoonta oo bilista ahayd awradeedii walxurati awrat lxurati awrat lxurati naagtii bilistaheed awradeedii maasiba lwajhi lamada abid abidi waay kusoo hori waay walkafayni macnaha waxaa lagadaa korkeeda kulli asdaboolnaada salaada ay dukahaysa naarta korkeeda kuli inay asdaboolnaada alrabaa haddii masalan la arkaayo lamadooda lug calaa cashooda laga arkaayo luga calaa cashooda la arkaayo salaadooda waa buraysaa hadday salaad ku jirto oolii halal arko salaadii waa buri adawalaataan rawaa ilaahay qowlkiisii laa udaliila walaa yurjiina inay daawarinin zinatahuna doodii ilaa maa dahara minhaa ilaa waxay ka muuqaaya maahane ilaa maa dahara minhaa waxay muuqaaya maahane inta ka muuqaysa maahane ijibaas iyo gacmakaas maahan inti kaleeta kafeenkii oo reebi ma adal waj walkafeeni wakaas mhm, hdar minha kaasa loo jeeda ilaa ma dahara minhaa walaa yubdina ziinatahuna ilaa ma dahara minhaa ibn cabaas waxaa siri aba caaisha radi allahu taala anhu radia allahu tacaala canhum waxay yireen huwa lwajhu alkafayni ma dahara minhaada waxay ku fasireen ibn cabaas iyo aba caaisha waxay ku fisireen yani alwaj walkafani alwaj walkafani qowl daciifa diida waxaa sida yani wejiga ah, ama batin qadamayka laysa bicawrasliha calaa kuli xaal yani hadii la arkaa laga arka waa kubureysaa salaad ansix mayso dul abanaystaa oo leehayaan batin qadamayka kuma jiro ay leeha alى kuli xaal awra waayo salaad waa kubureysaa qawlihi tacaala walayubdina zinatuna ilaa maa dahara minha maa dahara minhaa waxay iga ka daahiraayo oo markii yani zinadeeda waxaa la wadaa sida aba caaisha ay tiri ayo xabruluma ibn cabaas waxaa siri waxa waaye waxaa waaye wejiga kafaanka waaye wejiga ilama la caraaro وشربه mao شhربه وشhرب الsاtr hadda waxaa lasoo galay شhrوd شhrوudii oo saلaada maeno hadda sاatrki maعaani str الcوrة cوraa w asturaayo شhardigiisa aan gelina وشharبه شharب الsاtr kan cوrada asturaayo waxa u shardi ah ma jurmi waaye ma jurmi waaye oo ومن أريضة إدراك لون البشرة جبركان أما جركان أركت ذي سرابة لنا شرط ذي سكاس ما جرمي واي أو من أريضة إدراك لون البشرة جبرك مدبتيسي يعني أركت ذي سي أركتين ذي سكيري واي شرط ذي سكاس شرط ساتر كن أو عاوة mancu idraaki loon bashara yani wax oo geelkaadii midibkiisii carabta inadiisi reebaa jiraha saas rajuli oo mana areeba idraaka idraaka macnaa aragtiyada lawadaa aragtiyada lawadaa ma aha idraagi oo haleelida ma aha aragtiyada isreebaya doon albasharati waxaa loola jeedaa aragtiyaa loo jeedaa idraaga oo meehan sheeka sheegay looma wada yani idraagila oo mada qur-aanka baa ku imanahaye waxaa laga jeedaa aragtiga laga jeedaa washarada nafteedii midabkeedii yani in la arko wax kareelaya loo jeedaa midabkaas inaas cad yahay inaas madow yahay inaas gidalkaasi aragtiyadiisii jirkaas inaas cad yahay inaas madow yahay aragtadiisii koreelaya shardi ah nas aab saatirka inaas aadalkaasa sharti ah yani marka maxaa yani ku baxay waxaa kaa fiheenin coolada asturkeedii marada mara jilacsan haday tahay oo khafiifa odan hadda meeloo ama laleeyahayo ama dharkaa hadii larabdi oo laguntado oo karka laga arkaayo korkaa la sheegi karo wxiisaya inaas caddihid inaa madoodihid inaa gadudati laga kasaayo taasi yani wax ma taraayo ansaxaayo taasi saatir mala lahaayo walaa muhalhilin kan oo magaciisii shabaq ene cusne yani kuma ansaxaayo mahalhilan ilahaa darka oo duntiiska lama baxsan unaka shabaq lama nidhaho sahale yaqaanin kan duntiiska la baxsan oo hadii oo la xirto oo qarka la arkaa midabkiisa la dhasi karo kan shabaq en miso maya kaas camal kaasne maxaayeelay midibkaasi aragtidadiisi reebi maayo walaa jijaaj hadii dala ay tahayna reebi mayso dhala dhacdeedas gali wakaas kaas miraayo miraayad waay miraayo miraayadii oo iska arkaayo waay hoos gud i banaanta iska arkaayo taasne makaafiyeyso maxaa yeelay guudka ibaa sheegaysaa olajeeda loo asturka waxaa waaye maxasilaayo yani makuxasilaayo dala hadadhexdalo hadii maro oo dhar oo shawka adguntado hadi dhar oo jilacsan oo korkaaga arkaa adguntado yani satriyo kubahasalaa makuhasalaayo maxaa yeele maqsuudka satri aas ahaay afkalaada rabi la arkinaa rabi meesha sididkii korkiisa midabkiisa shaykan a laga rabaa mudu eh? ka saraayo wiilkaa oo korkaaga arkaayna waa kuwi haqiiqi waayo haqiiqina isku jiraa maxaa yeele waa laga arkaa hadii la arkaayo korkeedii salaadeedii maansa nimakana saas kale yani hadii hiraa mil qol yar kal oo mugdi ah basooqo karaayo qolkoo yar oo mugdi kal kalaga arkihaaye asaakir waaye masbulahu arkaaye iskaga dukana islan ansixi maayo waxba mataraayo maxaa yeelay awray asturkeedii yani waxaa waaye waajib waaye xilmada oo ku jirta waaye ninka ah, yani afla hadla aslakooda yani rabbigiisii aslakooda ilahay asaaku afkaasi kuli alba rabbiga kujeeda xigmada oo isku afsalan kala dhexeeyey maxay tahay ninka si soo sheegana waay bayna yaday kabiiri itamasar inta le waay hadda ninkii waxaa joosaa ilaahay malik almuluuk ah hortiisa joosaa laakin inaas yani ilaahay afkiis ku qorxiyo oo asturo isku joogsado awaajigaas fakada waxaa lamid ama sheekh imaam nawawi radi allahu tacaala canhu waxaas yiri qadr lcooradii waajib waayo fi geyr salaati salaada geyrteedii inoo coodi asturana waajib waaye salaati qadr coora waajib waaye waajib waaye fageyr salaata geyrkeedam asturana waajib salaada isku jirina ina asturnaata waajib waaye sabila waaye maxaa yeelay laa tmna waahid alayhi الsalaatu wasalaam laa tamshuu ha soconina curaata xaal ad tihiin idinkoo dhan laa soconina dhar aan la socdo haddii khabees aad ahayn aad iska socotid dhar aantaa niminka ad iska socotid ma banaana waal rabaa isku xidhnaada la rabaa raadi inaad isku xidhnaada al rabaa maadinasuurba inaad asturnaadka al rabaa fakrina waa lihaa dhar aan la socdo fakrina waa lihaa waxyaalaha oo